bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbih wslm أجmaعin ama bعd qala اlmؤlif raximh اllah taعalى bsmi اllahi الرحmn الرaxيm wbih hiqtي kitaabu kashfi الshubuhaat waxaan soo haynay aan casharka ugu horeeyey aan ka bilaabayna halkan kitaabka kashfu الshubuhaat lishaykh اlimaam alcalaama moxamed ibn cabdilwahaab raximah اllahu tacaala waxa uu yihi bismi اllahi الraxmaan الraxiim bisinkuu ku bilowday sida caadaduba ay tahay culimada mualafaadkooda sababtuna ay tahay bisinka maadaama faatixadii qur-aanka ay ugu horeyso laguna bilaabay bismi اllahi الraxmaan الraxiim wabihi hiqatii alla ayaa kalsoonideydu ay ahaatay aan ku kalsoonahay kitaabu kashfi shubuhaat hada kani kitaabu kashfi shubuhaat weeyaan iclam raximaka allah ana atawxiida huwa ifraad اllahi subxaanahu wa tacaala bilcibaada iclam ogow raximaka allah allah kuu naxariistee ana atawxiida towxiidku huwa isagu ifraadullaahi alla keliyeelistiisa weeyaan subxaanahu wa tacaala bilcibaadati lagu keli yeelo oo lagu gooni yeelo cibaadada weeyaan towxiidka buu ku yidhi markii ugu horreysaba towxiidkiiba uu qeexitaan ku bilaabay mawduuca uu difaacaya isaga ah ee shubhada iyo waxaa inuu ka qaado uu rabo lagu keenay atawxiid marka la yidhaahdana waa masdar waa masdaru waxada yuwaxidu towxiidan weeyaan marka la qaybinayana si loo fahmo marna labaa loo qaybiya marna saddex oo mar labaa loo qeybiyayo waxaa la dhahayaa towxiid lmacrifati walihbaat iyo marna noociisa labaadna waxaa weeyaan tawxiid lqasdi wاalab tawxiid اlmacrifati wاlihbaat in alla subxaanahu watacaala garashada iyo sugidda wax loo sugaa waxa uu sheegtay loo sugaa sifaatulkamaalka in lagu gooni yeelo alla subxaanahu wa tacaala marna nooca nooc waa kaa nooca labaadna waxaa weeyaan tawxiid lqasdi waalqalab qasadka addoonku inuu ilaahay u waxido addoonka qasdigiisa iyo yacni cidda uu rabo ee uu cibaadaadkiisa uu ula qasdaayo inuu alle u gooniy qasadka inuu alle ku gooni yeelo iyo waalab iyo dalabka wax dalbidda baryadii iyo istiqaahadii iyo isticaadadii iyo waa dalab waxaasoo dhan labadaaba u qeybsamaa towxiid اlmacrifati wاlihbaat waxaa soo hoosgelaya towxiid اlrububiya iyo towxiid alasmaa'i wاsifaat towxiid اlmacrifa wاlihbaat bay soo hoos galaan maxaa yeelay alla inuu khaaliq yahay maalik inuu yahay mudabbir inuu yahay waa inaad garataa macrifa magaciyo tilmaamo wanaagsan inuu alla leeyahay waa inaad garataa marka aada garato da waa inaad la timaada ihbaat waa inaad usugto rububiyadii alla inaad usugto rabbinimadii magacyadii waan wanaagsanaa iyo tilmaamihii waan wanaagsanaana inaad usugto alla subxaanah wa tacaala marka towxiid almacrifati waalihbaat waa towxiid alrububiya iyo towxiid alasmaai wasifaat weeyaan towxiid lqasdi wadalabna waa towxiid aluluhiya maxaa yeelay marka aada eegto alqasdu waalab addoonkii ayaa ficilkiisii iyo niyadiisii iyo aqwaashiisiibuu alla ku midaynayaa oo ula qasdayaa qasadkiisuu alla ku midaynayaa wa alab dalabkiisana waxa uu jerinayo u raadinayana allau ku midaynayaa subxaanahu wa tacaala idan marka labadaana waa loo qeybiya saddexna marna waa laga dhigayo tawxiid aluluhiya tawxiid alrububiya tawxiid alasmaai wasifaat saddexdaaba waa la yidhaahdaa saddexda noocna waxaa lagu kulmiyey qowluhu tacaala rabu الsamaawaati wاlardi wamaa baynahumaa faacbudhu wastabir licibaadatihi hal taclamu lahu samiya saddexdii noocba waa lagu kulmiye waa lagu ururiyey ayb marka maadaama marka saddexdan saddexdaana waa loo qeybiyaa marka qaybtan marka tawxiidka la qaybinayo waa labo waa saddex inaad tiraahdid miyaa alle loogu dhawaadayo nala ku addoonsadayna mise waa ulajeedka waxaa looga jeedaa markii istiqraan la sameeyey kitaabkii sunnada iyo adilada la baaray yaa saddexdan dhinac in alle laga keli yeelo yaa soo baxday waa midda dambe weeyaan haddii adiga haddaad laba tiraah haddaad saddex tiraahdo ilaahay subxaana wa tacaala yacnii tiradaas labada ama saddexda ugu dhowaan maysa laakiin waxaa lagaa rabaa inaad fahamsan tahay alla subxaanahu watacaalaa keliyeelid la keli yeelayo marna maamulka iyo tasarufka iyo abuurista alla lagu keli yeelaa marna tilmaamaha wanaagsan iyo magacyada wan ee sifaatulkamaalka iyo naqsi inuu ka hufan yahay lagu keli yeelaa marna adiga ficilkaaga qasadkaaga iyaad ku gooni yeelaysaayoo keligii baad baryaysaayod caabudaysaayod u gowracaysaayood nadarka ka xiranaysayo wahaakada marka istiqra markii adiladan tawxiidku waa saddex qeyb waa laba qeyb marka la leeyahana culimmada istiqra bay sameyn istiqraahuna adiladuu ka mid yahay istiqraada usuululfiqigana waa lagu daraaseeyaa adilada ayuu ka mid yahay waxyaabo badan oo noocaasa lagu keenayna waa jiraan oo marka arkaanu salaa salaada arkaanteeda marka laga hadlayo waa intaas toban iyo toddoba waa intaa shuruud salaa waa intaa marka la leeyahay maxay ku dhisan tahay istiqraa bay ku dhisan tahay axaadiistii rasuulka la baaray waxaa la waayey arkaantu inay intaan intan waxaan ahayn oo arkaan aba ayay waayeen markaasay saa u sheegeen marka laakiin haddaad tiraa ka waran marka arkaanu salaa inay intaas tahay kitaabka iga tus waa todoba-iyo toban waa intaas kitaabka kasoo bixi de taas qaabka ninka qofka sidaasoo kale u doodayo qof cilmile maaha qof jaahila ah. jaahilkana lagama raayo soo ma garanin waxaa ka mid a kalaamka saddex u qaybsamaa ismun wa ficlun wa xarfun aayad maa sheegta mase xadiid mase carab baaba laga hayaaba iskaba dhaaf dayn xataa haddaanay ahayn shay sharci ah arrintaa sharciga ku saabsan waxaa la dhihi karaa waayi hay carabtii hore ma ka haysaa kalaam inuu saddexdaa uqaybsamo carabtii hore ee luqada carabiga soo bilowday ma ka haysaa maya buu ku leeyahay see ku keentay marka warkoodii baa inta la baaray saddexdaas waa dhaafi waaye nooc kalaamkii saddexda waa dhaafi waaye buu ku leeyahay tawxiidkuna waxaa weeyaan waa marka waxaas dhan tafhiim baa looga jeedaa qofka in lagu fahamsiiyo yaa looga jeedaa sidaa darteed baa marka inta marka qofka odhanaya marka tawxiidku waa masdaru xadda yuwaxidu tawxiidan weeyaane de midayn baaba laga hadlayaaye saddex xaggee laga keenay buu ku leeyahay xag kaloo la aadi kaas jawaabtiisu kaas waxay noqonaysaa midayntii unbaanba joognaaba ee waxaan ku leeyahay marna waxaa alla laga midaynaya alasmaa sifaat marna rabbinimada marna ilaahnimada alla lagu midaynaya aduuma ilaah iyo rabbi waa isku macno miyaad leedahayna haddaad tiraa kelimatu ilaah wixii loo dejiyaa kelimatu rabbina loo dejiyey dalluqadaa kusoo qabanaysa markaa adiga walidalika axaafid alimaam almufasir ibnu jariir atabari kitaabkiisa tafsiirka suuratu ali cimraan markuu fasirayo aliflaam miim allahu laa ilaha illaa huwa alxayu alqayuum marka uu alla ka hadlayo tawxiidkiisa waxa uu leeyahay hadal macnihiisu uu yahay almunfaridu almuwaxadu birububiyatihi walmunfaridu almunfaridu birububiyatihi waalmuwaxadu biuluuhiyatihi labadaba in alla laga midaynayo rabbinimadiina alla waa ku keli waxana waa ku keli allah subxaanahu watacaala ilaahnimadiina waa ku keli marka maaha inaad tiraahda ibnu jariir laba rabbibw laba ilaah bou sugaya haddaad tiraa waa khalad soo ma garanin sababtuna waxa ay tahay aqsaamtan saddexda ah ama labada ahba allay u wada laabanaysaa marka dalaalada dalaalada magacyada alla oo kale weeyaan magacyada alla marka min xaysu macnaahaa marka la fiiriyo way kala duwan yihiin xagga macnaha oo alcasiiz iyo alghafuur isku macno ma aha dhinac kale marka aad ka eegta yacni waxaa weeyaan laakiin min xaysu inay hal daato u wada laabanayaan markaad ka eegtana maxay noqonayaan isku mid ay noqonayaan maxaa yeeley kulligood waxay u wada laabanayaan hal allah bay u wada laabanayan dhanka marka laga eegaa waa mid dhanka macaanida marka laga eegana waa kala duwan yihiin taqsiimkuna taa unbay ku fadhiyaa nacam saddexdan nooc dhanka macaaniday ku kala duwan yihiin dhanka macaanida ayay ku kala duwan yihiin ee kuma yacni meesha ay u laabanayaan cidda la waxidayo <clears throat> almuwaxadka axadka la waxidayo waa allah subxaanahu wa tacaala kelmadan alrabbu marka la leeyahay marka alrabu waxaa weeyaan alkhaaliq almalik almudabir sidaxaa macnaha weeyaan alimaamu nawowina majmuuca waa ku sheegaa ducaailistiftaaxa iyo marka uu sheegayo alrabu waxaa weeyaan waa almaalik midka wax leh hanto waa alkhaaliq allihii wax abuuray weeyaan koonka isagaa abuuray almudabir isagaana maamulo kelimatu rabbi horta culimada macnahaasay ku macneeyeen ayb alilaahna maxaa lagu macneeyeen ilaah waxaa lagu macneeyey ilaah waa ficaal bimacnaa mafcuulo ma'luuh ah waa ficaal waa ilaah ma'luuh weeyaan ma'luuhna waa maxay midka la caabudo ee la jeclaado ee isaga loo soo qasdo ilaah waxaa weeyaan waa macbuud walidalika marka laa ilaaha ila allahu la fasirayo waxaa la dhahayaa laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah laa macbuuda bixaqin ayaa la leeyahay ku la caabudaa oo gar lagu caabudaa ma jiro koonka ila allah allah mooyaane wax kaloo la caabudaa waa baatil marka ilaah fiiri marka macbuud baa lagu macnaynayaa soo ma garanin halkaana marka waxaa weeyaan waa ku kala waa waa xagga macnaha saasay ugu kala duwan yihiin marka axadkii aan u qirnay abuurista iyo yacnii abuurista iyo maamulka iyo lahaanshada axadkii aan u qirnay oo allah ahaa axadkaasaana cibaado astaahilo weeyaan waxaan leeyahay nacam sida rububiyada loogu mideeyey waa in uluuhiyadana isaga un lagu mideeyaa sababta ou macbuudnimada gar iyo xaq uu ugu yeeshayna waxay tahay waa kownuhu inuu rabbi yahay rabbiga dhabtaa ah oon laysku haynin inuu isaga yahay mar haddou wax abuuro wax nooleeyo mar haddou wax abuuro ee uu wax milkiyo ee uu koonka tasarufkiisa iyo maamulkiisa isaga u hayo de cid aan saddexdaaba midna ka ahayn maxaad u caabudaysaa marka idan tawxiid rububiya marka wuxuu daliil u yahay tawxiid luluhiya naam tawxiid aluluhiyana waxau keensanayaa marka rububiyada waa keensanaya oo qofku hadduu alla keliya caabudayo alla keliya oo u qasdayo waxaa meeshaas ugu hoos jirto inuu alla wax abuuro oo wax leeyahay isla markaana wax maamulo sababtoo ah haddaanu saddexdaa ahayn maba ma ma kee yani keligii allaha keligii ma aanu caabudaynin maogtahay soo ma garanin idan marka waxaa weyaan tawxiid rububiya marka daliil weeyaan isaga walidalika tawxiid rububiyaha ayaa loo soo daliishadaa inuu alle cibaadada keliya leeyahay marka rububiyada loo soo daliishado oy qirtaan ayaa waxaa laleeyahay oo maxaa u caabudi la-dihin marka allahaas sidaa baa la dhahaya ufiirso marka labaduba inay marka kala macno gedisan yihin ay kala macno duwan yihiin laakiin marka tawxiidka shay midayntii kama anan tegin ogo <clears throat> midayntii waxaa weeyaan rabbiga sifaat rububiyada lagu midaynayo waa allah kan la caabudayo waa allah alasmaau sifaatka midka iskale wan wanaagsan waa allah allah unbaan joognaa walidaalika ninkii yiri qofka yiri saddex towxiidka saddexda loo qaybiya waxaa ka dhalanayo tahliid sidai nasaarada oo kale oo ilaah mid ilaah layraa inaad caabudayso mid rabbi layraa inaad caabudayso shubhadii waxaa ku qumtay mushrikiintii ku qumtay oo kale oo waxay maqleen nebiga oo dhahayo yaa allah yaa raxmaan yaa raxmaan yaa raxiim iyay maqleen isagoo dhahayo markaasay waxay yidhaahdeen annagiina wuxuu n noo diidayaa inaan ilaahyo badan caabudno isagiina ilaahyo badan buu caabudayaa bay dhaheen raxmaan buu caabudayaa raxiim buu caabudayaa markaa maxaa soo degtayna qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcuu falahu lasmaau lxusnaa ama alla ku barya ama raxmaan ku barya mid kastood ku caabudaan ku barisaan falahu lasmaa lxusnaa magacyo wan wanaagsan oo badan buuba leeyahay ma waxaa ka dhalanaysa ilaahay magacyo badan buu leeyahay haddaan dhaho inuu isagu badanayo miyaa ka dhalanayso may ka dhalan maysa nacam ninka marka tawxiidku waa qaybsamaa marka la yidhaahdo si qofku u fahmana ninka yidhaahdo saddex ilaah baa ka dhalanaysa de waxaa weeyaan isagii ayaa fahamkiisii baa qalloocmay oo gedismay ka dhalan maysa nacam allah unbaa daatada alla unbaa la caabudaya alla unbaa la caabudaya isagaa rabbinimada loo qiraya laysa kamidlihi shay-un wahuwa samiicu basiirna isaga ah <clears throat> ayb marka taas marka isaga taqsiimka halkaa aan kaga tagno ayb tafsiirka marka mualifka raximah llahu tacaala waxa uu yidhi iclam raximaka allah ana tawxiida tawxiidku huwa ifraad اllahi alla kali yeelis alla la kali yeelo weeyaan subxaanahu watacaala bilcibaadati lagu kali yeelo cibaadada in alla lagu keli yeelo marka waxa uu gaar u qeexay towxiidu luluuhiya marka inuu sidan ku macneeyey mualifka tafsiirka uu ku fasirayna waa tafsiirka towxiid ulcibaada uu ku dabaqmaayo weeyaan maxaa yeeley xaqa alle addoommada uu ku leeyahay waa cibaadada waana midka ilaahay ambiyada uu usoo diray uu la soo diray ambiyada ilaahay waana midka jannada iyo naarta dadku ay ugu kala baxayaan dad naarta ku waaro iyo dad jannada ku waaro waana midka dagaalka uu kala dhexeeyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo mushrikiinta uu kula diriraayo kaasoo ahaa war ilaahay cibaadada u gooni yeela waana midka lagu soo islaamo qof markuu soo muslimaya laa ilaaha ila allah wuu kusoo islaamaya ee laa rabba ila allah kusoo islaami maayo laa rabba ila allah kusoo islaami maayo lidalika kelmadda diinta lagu soo gala taas waay nabiguna uu dhihi jiray sala allahu alayh waalihi wasalam quluu laa ilaaha ila allahu tuflixuu laa ilaha illa allahu dhaha waad liibaanaysaani qur-aanka marka aad eegtana waa tawxiidka mushrikiinta ay la imaan weysay waa tawxiid lcibaada buu ahaa tawxiid aluluhiya ama towxiid lcibaada oo waxaa tusaya allah subxaanah wa tacaala waxau leeyahay walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaha an icbudu llaha cibaada la sheegay fiiri an icbudu llaha wajtanibu طaaguut wadkur akhaa caadin id andara qowmahu bilaxqaaf waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wamin khalfihi anlaa tacbuduu ila allah watlu calayhim naba'a ibraahim id qaala liabiihi wa maa tacbuduun qaluu nacbudu asnaaman fanadalu lahaa caakifiin soo ma garanin waxa dhan ambiyada ilaahay doodooda maxay ku salaysnayd cibaadadii ku salaysnayd xaqullaahi cala alcabiid markuu nabiga sheegayo wuxuu ku sheegay an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an inay caabudaan cibaadadana cid kale ayna waxba ugu darin kaa weeyaan marka midka <clears throat> dagaalkuna uu ka taagnaa kaas weeyaanna midka inuu bayaaniyo daaha uu ka qaado shubuhaadka uu ka qaado uu rabo tawxiidkii marka waa kaasa amaa tawxiidka tawxiid tawxiid alrububiya dadka badankiis fitradoodu ku abuuran yahay waana qirsan yihiin qur-aankana waa ku tusaya arrintaa iyada ah oo gaala ilaahay ma taqaano qofka ku yiraahdo ama cirkaan annagaa abuurnay gaaladu dhahaan qalad buu sheegay gaalada hadda joogtaana waa og yihiin cirkay dhulka inaynan iyagu abuurin oo allah abuuray badankood wax yaroo hadda qalbigooda ou rumaysan yahay laakiin afka ka beeninayo ma sheegayno sida fircawn oo kale wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwan kuwa ma sheegayno nacam laakiin badankood markaad waraysato waxaa weeyaan dhulka cirka yaa abuur allah buu kuleeyahay yaa koonka maamula allah ayb marka qur-aankuna ilaahay wax badan buu kaga warramay arrintaa iyada qul liman ilardu waman fiiha in kuntum taclamuun sayaquuluuna lilah dhulka cirka yaa iskale allah bay dhahayaan baa leeyahy wuxuu kaloo alla subxaanahu watacaala uu yidhi qul man yarzuqukum min asamaai waalardi am man yamliku samca walabsaara waman yukhriju alxaya min almayiti wayukhriju almayita min alxayi waman yudabiru lmra fasayaquuluuna allah macaanidii rubuubiyadii oo dhan weeyaan marka nacam koonka yaa maamulo yaa idin arsuuqo yaa kan yeelo waxay ku dhihi doonaan baa layidhi fasayaquuluuna allah intaa markay qirtaan afkooda ka qirtaan faqul afalaa tattaquun waxaa ku tiraahdaa marka war miyaydnan all allahaas dhulkay cirka abuur allahaas idin arsuqo oo koonka maamulo miyaydnan ka dhowrsanaynin oo idnan caabudaynin daliil baa looga dhigay uma jeedid marka marka marka macaanidaasoo dhan marka waxaa ku jiro eh, halkaasay kugu jiraan sooma garanin marka taa wamaa alla wuxuu lehi subxaana watacaala wamaa yu'minu akharuhum biاllahi ilaa wahum mushrikuun badankood alla ma rumeeyaan ilaa waxay rumaynayaan iyagoo mushrikiin ah jumlada ilaada ka dambaysa waa jumla xaaliya weeyaan waawlxaal baa galay wamaa yuminu akharuhum badankood rumayn maayaan billaahi alla ilaa walxaal waxay rumaynayaan hum iyaga oo mushrikuuna mushrikiin ah xaaladda ay rumaysan yihiin haddana mushrikiin ay yihiin basay ku dhacday waxay ku dhacday inay rumayn waxa ay ka waxa tawxiidka ay la ruma iimaanka ay la imaanayaan iimaan aan waxba waxba badbaadinaynin waay iimaanka ay la imaanayaan waa in haddii la yidhaha yaa idin abuure dhulka cerka yaa abuure allah laakiin allahaas inay caabudaan ma rabaan jalaaleynka tafsiirka jalaaleynka wamaa yu'minu akharuhum billahi markuu fasiraya fiiri ilaa wahum mushrikuuna waxa uu ay fi lcibaadati shirkigooda waa cibaadada dadka badankood ma rumeeyaan alla iimaankooduna waa maxay wuxuu ku leeyahay haddii la dhaho yaa idin abuure allah bay ku dhahayaan ibnu jariir dabarina wuxuu keenay aathaar aan kow iyo toban ka yarayn oo uu salafka kasoo naqliyey taabiciintii iyo kasoo guuriyey cikrimo iyo raggii lamidka ah oo kale mufasiriinta ah uu leeyahay min iimaanihim iimaankoodu wuxuu ahaa idaa qiila lahum haddii la yidhaahdo man khalaqa asamaawaati waalarda qaaluu llah allah bay dhahayaan wa shirkuhum fi lcibaadati tafsiirka marka waa kaasa beenay ka ahayd iyo runay ka ahayd iyo waxaas waxba kama jiraan nacam ilaahay baa ka qisaynaya isagaa noogaga aqoon badan isagaana noo sheegay waana ujeednaaba hadda waa ujeednaa waxaa ku tusaya yacni taa inay jirto oo mushrikiintu way xajin jireen sida aan arki doonno yaa qasbi jiray markaas ay xajin jireen cidina ma qasbi jirin markaasay dhihi jireen labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu huwa malak cibaadada ayay shirkiga ku samay jireen ama koonka tadbiirkiisa ma aanay marka waa yaqaaneen allah subxaana wa tacaala <clears throat> marka waxau yidhi gabayadoodana waaba ku caddahay oo way ka buuxdaa taqsiimkan tawxiid rububiya ee la kala qaybinaya iyo towxiid ululuhiya maxaa ku diideen marka la yidhaha waxay kuleeyihin waxaan ku diidnay gaaladiiba nooc iimaana baa loo sugaya ayay kuleeyihin oo salafkii baaba ku dhawaaqay taase tafsiirka ibnu jariir dabari baadba ka helaysaye min iimaanihim iimaanka la sheegaya wamaa yuuminu akharuhum billaahi ilaa wahum mushrikuun iimaanka la sheegaya yaa idin abuuray allah bay dhahayaan kaasu laakiin wax ma badbaadiyaana iimaan sharciya wax badbaadiye ma yahay ma aha waxba badbaadin maayo maxaa yeeley mushrikiin baaba lagu sheegay oo maxaa wax badbaadiyo ifraad ullahi tacaala bilcibaadati ilahay in cibaadada lagu gooniyayo <coughs> waxaa kaloo ka dhalanaysa ay kuleeyihin <coughs> dad muslimiina in la yidhaahdo mushrikiintii aba ka roonaayo oo ka fiicnayo <coughs> qof awalan muwaxid amaba ka fiic qof mushriga iyo qof muwaxida leesmaa barbar dhigi karo laakiin haddii tawxiidku jahli kaa galay adiga oo fahamkaagu uu ka hoos maray fahamkii gaalada <clears throat> gaaladii mushrikiin alcarab sababta uga hoos marayna ay tahay cujmada adiga ku haysato iyo nimankaasoo af carabigii aada u fahmaya <clears throat> oo ogaayay macnaha laa ilaaha ila allah ilaah macnihiisa garanaya rabbi waa u qirayaan inuu wax abuuro wax nooleeyo wax dilo waxaa laga la-yahay laakiin war keligii caabuda laa ilaha illa allahu dhaha ma dhahayaan sababtoo ah waxa ka laasimayo ogyihiin maxaa yeele waxaa ka dhalanayo asnaamtii inuu kasoo tago inuu yacnii mar dambe aanu baryin waxba inuunan u nadirin inuuna waxba ku gowracin laakiin annaga waxaan rabnaa inaan isku dhex wadno masaajidkii markuu ku jiraan iyaaka nacbudu ilaahu kaligaabaan ku caabudayaa buu leeyahay markuu kasoo baxana wax xaq alla ah buu cid kale u sarfinaya u leexinaya ay ka mid tahay baryadii istiqaaadii isticaadadii oo ay ka mid tahay nadarkii waxaasoo dhan oo <clears throat> alla subxaanahu watacaala uu lahaa marka masaa-ishan baraarug badan bay u baahan tahay ayb marka waxa uu yidhi wahuwa diinu rusuli wa huwa tawxiidkuna towxiidkan cibaadada in alla loo gooni yeelo diinu rusuli rususha diintoodii weeyaan alladii kaas oo arsalahum allahu alla uu diray bihi isaga ou la diray rususha ilaa cibaadihi addoommadiisa xaggoodana ou u diray <clears throat> fa awaluhum rususha ka ugu horeeya nuuxun nuux buu ahaa calayhi salaam arsalahu llahu allaa diray ilaa qowmihi qowmkiisa ayuu u diray goorma lamaa halow markay xadgudbeen oo guluwi ay sameeyeen fi saalixiina markay ku xadgudbeen saalixiinta dadkii suusuubanaaye wanaagsanaa kolka ay ku xadgudbeen waddan wad ay ku xadgudbeen wa suwaacan wayaquutha wa nasraa waddin ah, yeeli kara iyadana oo waa fiican tahay waddin wa suwaacin wayaquutha wayacuuqa wanasrin oo fi saalixiina laga bedelo markaana lamaa goortii khalow ay ku xadgudbeen nusakhda qaar baana saa dhigayo markay guluwi ku sameeyeen fi saalixiina dadkii suusuubanaa waddin ay ku sameeyeen ghuluwi wasuwaacan ay ku sameeyeen wayaguutha ay ku sameeyeen wayacuuqa wanasrin wasuwaacin wayaguutha wanasrin dadka saalixiinta ay markay ghuluwiga ku sameeyeen ayaa allah subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi nuux oo dadkiisii dad qoomkiisii ayuu usoo diray wa aakhiru rusuli rususha kii ugu dambeeyana muxamedun muxamed buu ahaa sala allahu calayh waalihi wasalam wa huwa aladii waana midka kasara jajabiyey suwara haa-ulaai asaalixiin saalixiintan masawiradii loo sameeyey iyo taallooyinkoodii midkii jajabiyey ee baabi'iyey weeyaan asnaamta yacni dadka waddi iyo suwaaca laftirkooda la caabudi jiray shaydaankiibaa usoo waxyooday mushrikiintii carabta wa huwa aladii waana midka kasara jejebiyey suwara haa-ulaai asaalixiin dadkan saalixiinta masawiradooda yacni tamaathiishooda arsalahu llahu ilaahay baa soo diray nebi maxamed sala allahu calayh waali wasalam ilaa unaasin dad buu usoo diray yatacabaduuna cibaadaysto wayaxujuuna xajiyo wayatasaddaquuna wax la baxo miskiinka wax siiyo wayadkuruuna allah allah xuso walaakinahum laakiinse yajcaluuna waxay yeelayeen bacda almakhluuqiina makhluuqiinta waxaa dadka makhluuqa qaarkiis <clears throat> ayay wasaa'ida ka dhiganayeen kuwa yacni u dhexeeyo wasaaid ayay ka dhiganayeen beynahum iyaga <clears throat> iyo bayn allahi alla u udhexayso waxyaaba makhluuqa qaarkii ayay waxay ka dhiganayeen kuwa iyaga iyo alla u dhexeeyo xagga cibaadada ugu dhexeeyo maaha xagga cilmiga ma aha yaquuluuna waxay dhahayeen nuriidu minhum waxaanu ka doonaynaa altaqaruba u dhowaansho ilallahi alla aan u dhowaano u dhowaansho aan alle u dhowaanaan iyaga ka doonaynaa dadkan <clears throat> nuriidu waxaan rabnaa oon doonaynaa shafaacatahum ergeyntooda cindahu alla agtiisa mithla almalaa'ikati weeyaan dadka makhluuqa wa ciisa oo kale wa maryama oo kale wa unaasin iyo dad kayrihim iyaga heyrkooda min asaalixiin ah <clears throat> <clears throat> sheekhu marka waxa uu yidhi tawxiidku waa diinu rusul alla subxaana wa tacaala rususha ayuu soo diray cibaadadiisa inay dadka baraan ayuu soo diray aayadii aan akrinaynaa daliiluha laqad bacatnaa fi kuli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu taaguut wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaha ilaa ana facbuduun ila akhirihi nacam adilo aad iyo aad u fara badan fa awaluhum nuux rususha nuux baa ugu horreeyey nuux iyo aadam toban qarni ayaa u dhexaysay sida ibnu cabaas uu leeyahay tobankaas qarnina dadka tawxiid ayay ku taagnaayeen markaa dabadeed ayaa marka waxaa bilaabatay in dadkii saalixiinta lagu xadgudbo nuux baa markaa lasoo diray halkaan marka rususha mar haddii uu nuux ugu horreeyey waxaad garanaysaa nuux wixii ka horreeyey ummaddu inay toosnayd waana qowluhu tacaala kana annaasu ummatan waaxida fabacaa allahu nabiyiina mubashiriina wamunhiriin kaana annaasu dadku waxay ahaayeen ummatan waaxidatan ummad bay ahaayeen oo ku isu raacsan isku raacsan cala tawxiid ku sugan markaasay iskhilaafeen rusushii baa lasoo diray waa iskhilaafeenoo qaarna tawxiidkii bay ku toosnaadayay ku toosnaadeen qaarna waxaa weeyaan tawxiidkii bay ka weecdeen oy ka leexdeen xadiidkii waxaana tilmaamaya khilaafka inuu dhacay aayaddii kale fii suurati yuunus ayaa tilmaamayso nacam allah subxaana wa tacaala uu ku sheegay wamaa kana annaasu ilaa ummatan waaxidatan fakhtalafuu dadku waxay ah wax kale maba ahayne waxay ahaayeen hal ummad markaa fakhtalafuu way iskhilaafeen xadiidkii muslim uu warinayay min xadiidi ciyaad bni ximaar isagana wuxuu tilmaamayey alla inuu yidhi <clears throat> inii khalaqtu cibaadii xunafaaa fajaa-athum ashayaadiinu fajtaalathum ummadday addoommadeydan abuuray iyagoo qallooca iyo shirkiga ka iilan shirkiga iyagoo ka iilan markaasaa shayaadiini u timid way baadiyeysay marka yaa asala tawxiidka iyo shirkiga tawxiidkaa asal ahaa shirkigaas soo galooti ah marka oo dakhiil ah marka sidaa loo fahmo weyan qofkii marka ku yidhaahdo maalan towxiidkani iyo aada sheegaysaa waa diin cusub wax la aqoon jira maba ahaynba de shirkigaan la aqoon jirin dheh maxaa yeele isagaa isagaa dakhiila allah sheegaya subxaanah wa tacaala qur-aankuna waa tilmaamaya nacam soo ma garanin marka waxa uu yidhi walidaalika fitradu waxaa weyan qofka haddaan labaa la dhuminin ee markau dhasho la daayo wuxuu fahmayaa cibaadana inuu alla leeyahay subxaanah wa tacaala maa min mawluudin ilaa wayuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi buu yiri nabig sal ly slam qof la dhalaa ma jiro ilaa labadiisa aabba ayaa yahuudi fitraa lagu dhalaa labadiisa aabbaa yahuudi ka dhigo ama nasraani ka dhigo ama majuusi ka dhigo muslim ka dhiga lama dhihin ayb laakiin baatilka sidoo usocdo usocdo usocdo marka dambe waxaa weeyaan xaqii say dadku baatil ugu taagan yihiin baailkiibayba xaq moodayaanba nacam hadda caalamka waxa ku batay waay <clears throat> waxaad arkaysaa nin wax sax ah oo fidradu keenaysa ceebeynaya nacam waxa uu wato mabdaa uu wato ee uu rabo inuu ku faafiyo caalamkana waa mabda caqli iska sharci iska badaa caqligii uu diidayo weyaan nacam ayb marka waxyaabaha aadka iyo aadka la yaab ay ka mid tahay nacam <clears throat> waxyaabihii ummadda yacni fidradoodii khilaafsanaa baa la rabaa in looga dhigo wax caadi ah wixii fidrada waafaqaya tawxiidka ahaana in looga dhigo yacni tashadud iyo ad adeyg iyo waxaan qiimo lahayn iyo wax caqliga aanu keenaynin in laga dhigaa la rabaa laakiin taasi ma suuroobeyso <clears throat> marka waxa uu yidhi huwa diin rusul aladii arsalahum llahu alla kaasoo alla uu rususha soo diray bihi isaga uu la soo diray ilaa cibaadihi faawwaluhum nuuxun calayhi salaam arsalahu llahu ilaa qowmihi qowmkiisa usoo diray alle lamaa halow fi saalixiin markay saalixiintii ku xadgudbeen halkan marka sheekhu masaladan uu ka muujiyey aaday muhim u tahay masalat lghuluwi <clears throat> huluwigu waa cudurka yani nebiguna ummadda uuga digay sala allahu alayh wali wasalam waana shirkigii ummadihii hore ay ku dhaceen laba nooc u ahaa shirki shirki ahaa alguluw fi saalixiin ku yimid waa midka reer nuux ay ku dhaceen ayb waa mid ay qowmu nuux kii ay ku dhaceen ah alguluw fi saalixiin baa gundhig u ahaa midna waxaa weeyaan waa shirkigii qowmu ibraahim oo iyaguna faalis xidigaha la faaliya iyo wax lamid a adiga shirkigu marka halkaas kaga yimid kan marka saalixiinta ka imaada aad iyo aada u daran yahay shubha weynna waa wataa shubha aada iyo aada u weynna <clears throat> mar walba isaga wuu wataa walidaalika nabiga caleyhi salaatu wasalaam ummadiisa aada iyo aada uga digay quluwiguna waxaa weeyaan xadka oo la gudbo waay waana dariiq khilaafsan dariiqa asiraat almustaqiim midda aan nala amray salaad kasta markaan alle isu taagno ihdina siraata almustaqiim aan leenahay uluwigu dariiqaas mustaqiimka ayuu khilaafsan yahay walidalika nabigeena alayh salatu slam aada uga digay guud ahaan waa ka digo waxau yihi iyaakum wlguluwa fi ddiin war iska ilaaliya diinkaoo lagu xadgudbo uluwi oo xagga saalixiinta waa ku dhaca cibaadaadka xaggiisuu ka imaadaa mucaamalaadka xaggooduu ka imaadaa caadaadkuu ka imaadaa fiiri cibaadaadkii waa ka imaanayaayo waxaa weeyaan waa midda waa saalixiintuu ku imaadaayo waa kan cibaadadii quluwi lagu sameeya waa imaada waa kii khawaarijta say cibaadada quluwi ugu samayn jireen oo meel walbaa yani meesha uun tashadudka ku jira ay aadayaan mucaamalaadkana waa ka yimaadaayo ninku soo u tashaduday wax walbaa waa xaaraam waa xaaraam sida uu leeyahay waswaas xadul waswaas uu gaarayo caadaadkuna waa ku dhacaayo dad baa caadaadka aada ugu tashadudo soomaalida weliba waa kuwa kamid yihiin dadkaas in badan oo kamid a ah, oo waa kuwa ay dhahaan caado laga tagay cara allay leedahay nacam meel aada u daran bay caadada gaarsiinayaan tashriicayba ka dhigayaan soo ma garanin waxyaabahaasoo dhan marka waa ku imaanayaa <clears throat> nebigu marka si guudba ummadda uga reebo iyaakum walguluwa fi ddiin buu yidhi gaar ahaan midka saalixiintana nebiga aada u reebay maxaa yeele wuxuu og yahay inuu yahay dariica ila shirki wax shirki qofka gaarsiinaya marka dambe uluwa yacni marka dambe waxaa waa sabab ayaan ujeeda sabab yacni gaarsiinaya qofka yani saalixiinta oo quluwi ku samaynaya marka dambe waa caabudaya marka dambe in la caabudo ayay sababaysaa walidalika nabigeena sala allahu alayh waali wasalam xadiidkii cumar uu warinayey saxiixeynka ku sugnaa min xadiidi cumar wuxuu ahaa laa tudruunii kamaa adrat inasaara bna maryam anigaa igu xadgudbinina say nasaaro ugu xadgudubtay ibnu maryam inamaa ana cabdun anugu addoon baan ah faquuluu cabdullaahi warasuuluhu dhaha addoonkii alla rasuulkii alla bis intaa dhaha taasi marka waxay kutusaysaa ayb taasi marka waxay kutusaysaa halkan marka eh, nabiga calayhi salatu slam inu aada uga uma ummadda ugaga baqaayay marka eh, da hadda idraaga iyo xadgudubka nabiga lagu xadgudbaa ammaantiisoo kale iyo meelo dhaadheer gaarteen <clears throat> oo qaarkood ay gaarsiiyeen sifaatkii alla ou lahaa subxaanahu watacaala oo uu yidhi marka fa ina min juudika adunyaa wadarataha wa min culuumika cilmi allawxi waalqalam uu yidhi waxaa kalou yihi low naasabat qadrahu aayaatuhu cidama axya smuhu xiina yudcaa daarisa rimami waxa uu yidhi nebiga mucjizooyinkii la siiyey qur-aankiiba uu ka mid yahay uguna weyn yahay maba u dhigantuu leeyahay qadarkiisa oo nebiga qadar weyn qur-aankii nebiga see nebiga u qadar weyn yahay qur-aanku waa kalaamullaahi marka wuxuu leeyahay haddiiba nebiga qadarkiisa iyo ay isku dhigmi lahaayeen mucjizooyinkii la siiyey magaciisa haddii lagu dhawaaqo lafaha baaliyoobaa soo istaagi lahaa buusiri saasuu yiri nam somakas marka waa la isweydiiyey qur-aankii ka warramaa la qur-aankii maa nabiga kalaamullaahi weeyaan qur-aanka laba waaye laba qur-aan baa jirtay dhehen xaggee laba qur-aan lagu maqlay laba qur-aan baa jirto midka nafsiga ah iyo midka lafdiga ah midka lafdiga kan dadku akristaan kan dadka akristaan wuxuu yihi waa xaadi <coughs> waa xaadi ogow marka uu leeya waa makhluuq buu ka wadaa makhluuqna nebiga u khayr badan buu yii xaadi waya waa makhluuq nabigaana makhluuqna nabiga u khayr badan kan alla nafsadiisa ku jiray in la maqalba isaga aan la maqlinba aan soo bixin kaas isaga waxa uu yihi waa qadiim qadiim iyoiyo nebiguna qadiim ma aha dabcan waa waa la abuuray nabiga sal l slam marka qadiim iyo yani jadiidna qadiim iyo yani xaaditna qadiim baa fadli badan buu yihi marka kalaamka nafsiga ma laga wado yiri kan hadda nebiga la siiyey qur-aankan aan akrisano annagoon ilaahay ku caabudno iyo nebiga nebigaa sharaf badan buu yihi Eh, kalaamullah wax alla ka soo baxayo xaggiisa kayba jibriil ka maqloo nebiga la barayo in la yidhaahdo marka waxaa weya meelo kasii daran bay sii gaarsiisay waa aragtaa marka adiga marka eh, idraaga halkaas marka waxaa gaarsiiya waa saas qolana waxay kuay leeyihiin ma jiraba nebiga si kastood u ammaanta maba ku xadgudbi kartid maba gaari kartid bayba kuleeyihiin de waayahay nebigu muxuu u yiri yaan laygu xadgudbin marka wax aan suuragalba adduunka ka ahayn miyuu nebiga iskaga dhawaaqaya dadka ka reebayaa marka nacam waa khalad waana dhacdayba nebiga xilligiisa in quluwi lagu sameeyeyba gabar baa nabiga xadiidkii saxiixa ahaa gabadhii nadartay inay nabiga korkiisa geeraar ka tiriso markuu soo guulaystay dagaal dagaalada ka mid a ayuu yidhi nadarkaaga oofi waxyaabihii ay dhahaysay marka waxaa ka mid ahaa wafiinaa nabiyun yaclamu maa fii hadi waxaa nagu jira nebi berri waxa dhacaaya og markaasuu yidhi laa yaclamu maa fii gadin ila allah berri waxa dhacaya allah mooyaane cid kale ma oga ha dhihin buu yidhi saa ee wixii kala dheh buu soo ma dhacday marka idraa lagu sameeyo lagu xadgudbo ammaantiisa way dhacday waana diiday nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam <clears throat> mar kale hadal bannaan ayuu reebay xataa way dhici karta inay bannaan tahay laakiin uu uga baqay inuu halis qofka dadka gaarsiiyo yaa sayidana wabna sayidina baa layidhi markaasuu yihi quluu maa taquuluun aw bacda maa taquuluun waxa aada dhahaysaan dhaha ama qaar kamida dhaha walaa yastahwiyanakum shayaan shayaan yaanu idin baadiyeynin meel jariyowsan shaydaanku idinka tuurin qariyowsan shaydaankii idinka tuurin haddii marka nabiga caleyh isalaatu wasalaam sidaa uu leeyahay marka intaa ay dhacday nebigu uu celiyey xadiidkii kale ibn abi awfa cabdullahi ibn abi awfa mucaad baa wuxuu arkay asaaqifada ragga baadariyaalka oo nasaarada in loo shaam in loogu sujuudo markaasuu yihi alla inay nebigaaba kuwan kaga haboon <clears throat> waa u sujuuday nebiga markaasuu ka celiyey uu yihi low kuntu aamiran axadan an yasjuda liaxadin la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha haddaan cid amri laha inay cid u sujuuddo haweentaan amri laha ninkeeda inay usujuuddo xaqa uu ku leeyahay weynaantiisa darteed <clears throat> waa ka celiyay nabiga caleyhi salaatu wasalaam so uma jeedin ilaa gayri dalika way badan tahay marka adilada sidaasoo kale ah waxaa kaloo nabigu reebay sala allahu alayh waali wasalam markuu ninkii yidhi maa shaa allahu wa shita soo guluwi maaha iyadana maa shaa allahu haddii alla doono wa shita fiiri mashiicada allana waa leeyahay nebiguna waa leeyahay mashiico wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allah laakiinse shaygii uu lahaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaan la ogolayn isaga iyo alleh in waaw layskula cadfo oo nebigu uu yihi quluu mar riwaayana wuxuu yihi quluu maa shaa allahu waxdahu allah hadduu doono keliya dhaha maxaa yeele wax walba isagaa ku tasarufo awooddiisa ay ku jiraan ama waxaad tidhaahdaan maa shaa allahu uma shaaa muxamed maa shaa allahu dhaha uma shaaa muxamed uma isticmaala marka nbiriwaayo kale weliba nebigu wuxuu yihi ajcaltanii lilahi niddan markuu yidhi maasha allah washita warma allaad aniga ila sintay buu yidhi waa ka gilgishay rasuulka caleyh isalaatu wasalaam arrintaa iyadana walidaalika waana arrin yahuuddu ay ku ceebaysay weliba yacnii nin yahuudiya ah uu yidhi ummad baad ahaan lahaydeen dad fiican baad ahaan lahaydeen lowlaa hal arrin waa idinka muslimiinta idinku jirta maxay tahay lowlaa anakum tunadiduun maa shaa allah washita baad dhahdaan maa shaa allahu washaaa muxamed baad tiraahdaan buu nebigu waa ka celiyey sala allahu alayh wali salam maa shaa allahu waxdahu dhaha wiil ama maa shaa allahu uma shaa maxamed lama dhihin yahuudigan waxa uu sheegay warkiis geli mayna lama dhihin so ma garan waxyaabahaas o dhan marka taasay tusayaan <clears throat> waxaa kaloo marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam dadka uu ku tirtirsiiye marka uu dhintana inaan lagu xadgudbin oo qabrigiisa waxyaabaha in lagu waxyaaba buu reebo in lagu dul sameeyo oo xadiid muwaa malik ku sugan ibnu cabdilbar iyo ay saxiix yeelayaan mufadal aljanadina uu soo saaray ahbaaru lmadiina iyo kusoo saaray waxa uu leeyahy nabiga sala allahu aleyh ali wasalam allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahu qabrigayga haka dhigin sanam la caabudo haka dhigin wathanku iyo sanamku cumuum iyo khusuus baa ka dhexeeyo alwathan waxaa la yidhaha wax kastoo la caabudo ama masawir hal ahaado ama wax masawiran yaynan ahaanin qabri iyo geed iyo god iyo hadday doonaan ha noqdaan watankaa caamsan marka sanamkuna waxaa weya waa wixii masawir leh mujaahid saas kale ayuu u kala saaray sida ibnu jariir atabari oo werinaya qowluhu tacaala waid qaala ibraahimu rabbi ijcal hada albalada aaminan wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam marka marka nabigu sal ly slam wuxuu le allahuma laa tajcal qabrii wathanan haddii marka aan qubuurta lagu xadgudbin oon huluwi lagu samaynin nebigu ma ka alla baryi lahaa subxaana wa tacaala sala allahu alayh ali wasalam nebigu kama alla baryeen waxa uu nebigu ka alla tuugayo waxaa weeyaan wax uu ka baqaayo inay dhacaan waa yuu ka alla baryayaa suma jeedi <clears throat> halkaasna markaa kaaga tagto qabri lama caabudo iyo cid qabri ku fidnowda male iyo waa lagu fidnoobaa nebigaaba ka ducaystayba <clears throat> haddaysa suuragal ayn muxuu nebigu uga ducaysanayaa sala allahu alayh ali wasalam waxaa kaloo nabigu sal allahu alayh ali wasalam uu tilmaamay xadiid kaloo sana saxiixa laa tatakiduu qabrii ciidan qabrigayga ha ka dhiganina buu yihi ciid ciid waa ma goob layskugu yimaado sanadkiiba mar ha ka samaysanina buu yihi wasalluu calaya xayumaa kuntum meel allaale meeshaad joogtaan igu saliya fa ina salaatakum tablugunii salaadiina waa soo gaaraysaa buu marka halkaa nabiga calayh salatu slam maxaa yeele waxa uu ka baqaa waxaasoo dhan waa maxay nadariica ila shirki shirkigiibay waxay u noqonaysaa dariica maxaa yeele nebigu wuxuu og yahay qoomkii nuux waxay ku fidnoobeen saalixiin inay ahaayeen saalixiin inay ahaayeen walidaalika markii hore qubuuraha intuu islaamku cusbaa in qubuuraha la booqdo waaba la reebayba xataa kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fazuuruha iyadoo towxiidka yacni la xoojinayo iyadoo yani maslaxada ku jirta qubuurta in la booqdo iyo iyo mafsadada ka imaanaysa in tawxiid ku kharibma yaa daran mafsadadaa daran walidaalika maslaxadan hadda hala joojiyaa layidhi xilliga islaamka uu shaac baxay ee la fahmayna nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa ruqseeyey weliba waxa uu yidhi walaa taquuluu hujran war xun ha dhehnina buu yidhi ziyaaraadkuna de ziyaara sharciya iyo shirkiya iyo bidciya intaba waa leedahay nacam ayb marka waxyaabahaas marka in quluwigu marka waa kaasa nacam uluwiga marka waxaan rabnaa iyadana inaan baraarujiyo ghuluwiga iyo tacdiimku waa soo kala waa kala horjeedaan nebigu in la weyneeyo way tahay oo allah subxaanahu watacaala baa wuxuu yihi litu'minuu billahi warasuulihi watucaziruuhu watuwaqiruuhu watusabixuuhu bukratan waasiilaa <clears throat> oo tacdiimku waxaa weeyaan nebiga usugnaaday sala allahu alayh waalihi wasalama iyo waa kala duwan yihiin iyo yani tacdiimka ambiyada ay leeyihiin iyo uluwigu waa kala duwan yihin walidalika allah subxaana watacaala wuxuu yidhi ahl alkitaabi laa tagluu fii diinikum hayra alxaqi walidalika allah subxaana watacala waxa uu yidhi ya ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum walaa taquluu cala allahi ila alxaq inama almasiixu ciisa bnu maryam ciisa laga warramo ciisa xadkiisa ha dhaafinina layidhi uluwi ha ku samayninina <clears throat> marka ciisena waa lagu fidnoobay dadkii saalixiintuna eh, iyo ambiyada ilaahay buuna ka mid yahay marka tacdiimka ciise haddii la yidhaahdo weyneynan ka wadnaa hadday nasaaradu dhahda saasayna dhahaani ciisaan weyneyneynaayo waxaan gaarsiiyen marka ay gaarsiiyeen ibnullaahi waa waa wiilkii alle waa alle ma waxaa la leeyahay marka nimankan waa fiican yihiin iska dhaafo waxay weyneynayaan nabi ciise qofkii ka reeba reebase yidhaha war waxaan waa kufri waana khalad nasaaradu maxay waxay dhahayaan ciisaad necab tahay ood aflagaadaynaysaa kuwanna saasoo kale waa saalixiinta quliwigu ku sameeya ummadan ka mid a ah. haddii la yidhaha ruuxan joojiya qofka dadka saalixiinta xadkooda ku ekeeya xaq allaha siinina waxaa ka dhalanaysa marka aad weyn saalixiinta ku weynaysaan wax alle xaqiisa wax u dhibaayo inaad alla dulmisaan baa ka dhalanayso waana shirkigii alla reebo ina shirka la dulmun cadiim wuxuu ku leeyahay saalixiintaad necabtahay iyo owliyada waa isku xujo <clears throat> marka quluwga ambiyada iyo tacdiimkooda waa kala duwan duwanya tacdiim waa xaqa ay iyagu nb ambiyada ilaahay xaqooda ay leeyihiin ee sharcigana loogu sheega marka aan siino waan weyneyne oo nebiga xaqa uu leeyahay waa maxay in la jeclaado wuxuu leeyahay oo wa maxabadiisa yacni alla alla mooyaane yacni inta kale laga sara mariyo maxabada aada jeceshahay jacaylka aada jeceshahay jacaylkaas nabiga la jeclaanayona waa maxabatun lilaahi wey mid alle dartii loo jeclaanayo ee maxaba macallaahi ma aha waayahay in la raaco nabiga sal ly slam mutaabac uu leeyahay qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii salli in lagu salliya rasuulka caleyhi salaatu wasalaam in allaha malaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasalimuu tasliima in diintiisa loo nusreeyo loo gargaaro waxyaabahaasoo dhan buu leeyahay <clears throat> Eh, laakiinse malaha in la caabudo malaha saga in la caabudo malaha haddaad tacdiimkii tira waxaan ugu darayaa in la caabudo allaad markaa dulminaysaa ogow walidaalika nebigana maba jecla arrintaasoo alla wuxuu leeyahay walaa ya'murakum an tattakhiduu lmalaa'ikata wاnnabiyiina arbaaban aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun aayaddii ka horreysay waxay yd maa kana libasharin an yu'tiyahu llahu lkitaaba wاlxukma wاnnubuwa uma yaquula linnaasi kunuu cibaada lii min duuni illahi nebi uma ma dhahayaba sidaas addoommo aniga i noqda alla sukadii ma dhahayo marka tacdiimku kiina lagu waajib yeelana waana laga marka waxaan udhaxaynaynaa bayna alguluwi waaljafaa quluwina waa iska ilaalinaynaayo nebiga xuquuqdiisa inaan inta tallaabino oon addoonnimada ka tallaabino oon macbuud ka dhiganno waa iska ilaalinaynaa oon quluwi ku samayno jafana waa iska ilaalinaynaayo xuquuqdii ou nagu lahaa iyo weyneyntii ou naga mudnaa inaan iska dayna maahan ka hoos marina ma aha <clears throat> xaquna marka waxaa weeyaan bayna alifraati waltafriid ayuu mar walba ku jiraa ayb marka waxa uu yidhi guluwigu marka waa mushkiladiisu aada iyo aad bay u badan tahay guluwiga saalixiintana waa waxa ummadaha in badan oo kamida ku riday shirkiga waxa ku rido oo sababka u noqdo weeyaan cabdullahi bnu cabaas isagoo fasiraya suura tafsiir sida bukhaari uu ku warinayo fii tafsiiri suurati nuux waxa uu yidhi toban qarniba beyni aadam oo nuux ay ahayd markaasaa waxaa dhacday dadku ay xaq ku taagnaayeen markay dhinteen raggan wadan waddi iyo suwaac iyo yaquud iyo dad saalixiin kaanuu asmaaa rijaalin saalixiin rijaalwan wanaagsan magacyadooda ayaa sidaa la dhihi jiray markay dhinteen ayaa dadkii waxay yidhaahdeen war haddaan sawirna ka warnoon tamaathiil iyo taallo u samaynoon cibaadada saan ugu xasuusanno waa quluwiisa uma jeedid marka in la dadkan yacni in ama la sawiro oo taalooyin laga samaysto oo cibaado si loogu xasuusta maqsadka ay ka lahayn ayuu kaasu ahaa laakiin muxuu jaranjaro u noqdeen shirki buu markii dambe u noqday ibnu cabaas marka wuxuu yihi qoladaa iyadu marka hore sidaa ka dhigatay saasay samayn jireen cibaadaday ku xusuusan jireen falamaa tanasakha alcilmu cilmigu markii ogaalka dadkan loo leeyahay markii uu baaba-ay oo jiilkii dambe yacni ay ogaa jiilkii dambe waxay arkeen tamaathiishan oo meesha iska taallo oo la weyneynayay arkeen waxa loo samaystay markii hore maba ogeyn iyaga qoladaa marka cilmigaa marku baaba-ay ka dadkii aqoonta u lahaa ay baaba-een oo saa uu ku baaba-ay ku baaba-day ayaa waxaa dhacday buu yidhi qoladii dambe inayba caabudeenba riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan markay roob doonayaan oo kale hore usii qaadan jireen markii dambe waa way caabudeen waa dadkii nuux loo soo diray oo uu ka fujin waayey marka waddi adoo qur-aankii akrinaayo marka inaad fahmi weyso wixii wadi er, nimankii yidhi yani waqaaluu laa tadarunna aalihatakum macbuudyaal bay isku bedeleen fiiri shalay waxay ahaayeen dad saalixiina laakiin markii dambe macbuud bay noqdeen la caabudo waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasraa xilligii nebiga lasoo dirayena sidaasaa loo caabudaayay laftirkeeda marka dadka saalixiinta marka inaan quluwi lagu samaynin lamaa markii halow ay ku xadgudbeen fi saalixiina ay ku xadgudbeen waddin ay ku xadgudbeen wa suwaacin iyo wayaquutha wayacuuqa iyo wanasrin ay ku xadgudbeen wa aakhiru rusuli rususha kii ugu dambeeyeyna muxamedun buu ahaa sala allahu alayh waali wasalama wa huwa aladii waana midka kasara burburiyey suwara haaulaai saalixiin saalixiintan masawiradooda burburiyey maxaa towxiidkii xaqi allah lagu baabi'iyey sawiradan wuxuuna faray nabiga sala allahu alayh ali wasalam tamaathiish in la baabi'iyo suuradana sawiradana waa xarimay rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam sababka uu u xarimayna waxa ay tahay dariica ilaa shirki waa jaranjaro shirki lagu gaaro dadku un maxaa yeele nufuusta ummadda waxaa mar walba nufuustu wax unbay weyneysaa laabuddana inay wax weyneyso hadday marka alla weyneyn weyso boos bedelkiisa cid kaley weyneyneysaa marka waxa uu yidhi wahuwa aladii kasara suwara haaulaa'i saalixiin arsalahu llahu ilaahay baa soo diray ilaa unaasin dad buu usoo diray dadka u usoo diro kuu sheegaya marka yatacabaduuna cibaadaysto wayaxujuuna xajiyo marka nimankan mushrikii alcarab diintii nebi ibraahim bay baaqi ayaa baaqi ku ahaan jirtay nin inkaar qaboo la yihaha camru bnu luxay nin la yihaha ayaa shaam tegay halkaa markuu tegay ayuu wuxuu soo arkay iyadoo asnaam iyo meelaha lagu caabudo sanam buu soo qaatay maku keenay marka ninkaa isagaa marka reer khusaaca ayuu ahaa ninkii ugu horreeyo keena ayuu ahaa sanam diintii nebi ibraahimna ka fasaadiyey dadka oo markaa yani walidaalika nabiga wuxuu yihi sala allahu aleyh ali wasalam habeenkii la dheelmiyey wuxuu sheegay inuu arkay ra-aytu camra bna luxay camr bna luxay ayaan arkay buu yidhi yajuru qusbahu fi nnaar isagoo yacnii mandhicirkiisa naarta ku jiidayaan arkay buu yidhi nabiga sala allahu alayh ali wasalam maxaa yeelay ninkii waxa uu ahaa asnaamta iyo saa'ibada iyo xayawaanka la yacnii asnaam loo daynayo iyo ninkii bilaabay buu ahaa sunno xun buu marka uu jideeyey ummad marka fidradooda isaga taagan oo maalan dadka hadda reebaadiyahoo kale oo oh, fidradooda iskaga taagan iyaa nin uu imaanayaa kitaabo wato markaasoo shirki buu diin uga dhigayaa waxa oo weliba yani waxaa weeyaan abaar markay idinku dhacda qabriga taga buu leeyahy salaatul istisqa tukada ma dhahayo kitaabadiina sida ku taalla waa sidaa ma yeelaya iyagu marka ma garanayaan way raacayaan ninkaa waxaa weeyaan ummaddaa dembigoodaa loo haystaa ummaddii waxaa dhici karta mid xaq sheegaya inuu u yimaado ay yidhaahdaan weligeen maba anan arkin ba waxaan la sheegayo marka labadooda yaa wax cusub watana kii hore waxa shirkiga keenaa waxaa cusub watay marka dad baa nebiga loo soo diray yatacabaduuna cibaadaysanayaan oo yaxujuuna xajiyaan oo yatasadauuna sadaqaysa oo xajin jireen xadiidkii muslim wuu tilmaamayaa oo waxay dhihi jireen labayk allahuma labayk labayka laa shariika lak nebigu waa ka aamusi jiray intaas ilaa shariikan markay dhahayaan qad qad buu dhihi jiray joojiye jooji war halkaa ku joojiye halkaa ku joojiya waxbaa ku darinina buu dhihi jiray way xajin jireen soo ma garanin wayaxujuuna way xajin jireen wayatasaddaquuna waxna waa la bixi jireen sadaqa masaakiin loo gargaara iyo way samayn jireen wayadkuruuna allaha allay xusi jireen allay xusi jireenoo marka waxaa weeyaan allana marka way xusi jireen oo alla bariga waa yaqaaneen oo qur-aanka alla waa ka ku dhahayo waid qaalu llahuma in kana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaarata min asamaa aw itinaa bicadaabin aliim waa ka dhahaya abu jahl yowma badrin waa kii uu yidhi in tastaftixuu faqad jaa'akum lfatxu waa ka alla subxaana wa tacaala uu leeyahay oo abu jahl uu yidhi ilaahu ninka qaraabo goyska badan oo wax aanan aqoonin ka noola yimid ilaahu maanta baabi'i waa kii uu yidhi markay shiddo iyo dhibaato iyo abaarsadaan allay u qayshan jireen waa ka alla dhahaya faidaa rakibuu fi lfulki dacaw llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari ida hum yushrikuun waa ka dhahay alla subxaana wa tacala huwa aladii yusayirukum fi lbari walbaxri xata ida kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin طayiba wafarixuu biha jaءatha riixun caasifun wajaءahum اlmawju min kuli makan wadanuu anahum uxiiطa bihim dacaw llaha mukhlisiina lahu ddiin lain anjaytna min hadihi lanakunana min ashaakiriin waidaa masakum uduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaah haddaad baryaysaan oo dhan aada caabudaan waa idinka dhulumayaan markaas ilaa iyaah allah mooyaane waay badan tahay marka adilada saasoo kale ah adilada noocaasoo kale way badan tahay waidaa gashiyahum mawjun kaاdulali dacow llaha mkhlisiina lahu ddiin falama najaahum ila lbari faminhm muqtasid wama yajxadu biaayaatina ila kulu khataarin kafuur fii suurati luqmaan qur-aanku aaday ugu badan hal iyo laba ma aha waxaasoo dhan been waay in waxaasoo dhan marka in looga gudbo markay alla baryaayaan beenay ka ahayd oo iska dheeldheelaayeen war nin bad ku jiro oo ay mawjadi ka dulguuxayso hir uu ka dulguuxayo been iyo dheeldheelmaba ku jiraba qofkaasna dhab unbau markaa ku taagan yahay caqligaada si fiican uga shaqaysii shubahdaasna oo kalena ha u dhegdhegin wayadkuruuna allaha dad alla xusayaa loo soo diray walaakinahum laakiinse yajcaluuna mushkiladu xaggay uga timid marka walaakinahum yajcaluuna waxay yeelayeen bacda almakhluuqiina makhluuqa qaarkood wasaa-ida bay ka dhiganayeen kuwa u dhexeeya baynahum wa bayna allah ayaga iyo alle dhexdooda adiga iyo alle inta idiin dhexaysa waxaa la rabaa cibaado wax ku saabsan adiga iyo alle cid kale ina idinkugu dhexaysa ma aha laakiin ka waran marka cilmiga iyo bayaanka in lagu baro cibaadadii macnaheeda aday alla ma la idiin dhexaynaya ha ambiyada ilahay baa noo dhexaynaysa taas ma kana libasharin an yukalimhu wma kana libasharin an yukalimahu llahu ilaa waxyan aw min waraai xijaabin aw yursila rasuula fayuxiya biidnihi maa yashaa oo hadda anagu saan alle u caabudno ma naqaano nebiga annagii alla noo dhexeeyo xagga cilmiga iyo waxbayaaninta laakiin cibaada nebiga war allahaas caabudowna yidhi aniga igu soo haisoo marinina oo aniga ah, alla subxaana watacaala toos baad u caabudi kartaano ilaa inaad aniga isoo martaan ma aha yani xagga cibaadada waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan soo ma garan marka wuxuu leeyahay eh, marka wa laakiin waxay yeeli jireen buu yihi makhluuqa qaarkiis bay iyaga iyo alla wax u dhexeeyay ka dhigan jireen oo allan yaquuluuna waxay dhihi jireen nuriidu minhum taqaruba waxaanu ka doonaynaa u dhawaansho ilallahi alla aan u dhawaano annaga alle uma dhawaan karnay ayagaan ka doonaynaa nasaarada hadda joogta hadaad aragto waa noocaas ninku waa soo dambaabayaa tawbau rabaa wuxuu leeyahay baadariga uu imaanaya marka baadariga ayuu dembigiisa u sheeganaya xoogaa lacaguu siinayaa maxaa dhacay markaa tiraa wuxuu kuleeyahy aniga waa wasakhaysnaya dembiba ay cusleeyen ku wasakhaysana alla toos uma baryi karo ninkaana iga fiican oo nadiif oo isagaasaan aan dembigeyga u sheeganaa isu dulaynayaa isagaa marka eh, alla saasoo raalli igaga noqonaya asagii laftirkiisii waxaa weeyaan dhowr kaloo sii maraya ilaa nabi ciise ilaa marka saas alla lagu tegaya soo ma garanin waxba kuma kala duwana marka kuwaas iyo kuwan qur-aankuna ilaahay waa ka waramo waxa uu yihi allah subxaanahu wa tacaala alaa lilahi diin lkhaalis waladiina اtakhaduu min dunihi wliyaa kuwa alla sokadiisa owliye samaystay maxay dhahayaan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa war annaga asnaamtan ma caabudayno ilaa waxaan u caabudaynaa inay alla noo dhoweeyaan ay noosii kaxeeyaan iyagii baa sidaa dhahaya <clears throat> aayad kale allah subxaana watacala wuxuu yihi wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haulaai shufacaa'una cinda allah waxay caabudayaan alla sokadiisa waxaan waxba ka u dhibaynin waxba anfacaynin markaasay waxay dhahayaan haaulaai shufacaauna cind allah kuwaan ilaahay bay nooga ergeynayaan so uma jeedid yacnii mushrikiintu allah waa yaqaanaan annaga waxay leeyihin allah ma gaari karna laakiin kuwaan ayaan ugu sii dugaalaynaa kuwaan ayaa noo ergeynaya ergan ka rabnaa asnaamta saasaan u caabudaynaa bay leeyihiin malaa'igta saasaan u caabudaynaa bay leeyihiin ciisa saasaan u caabudaynaa bay ku kuleeyihin nabiyullahi ciisa idan marka shirkul wasaa'id baa la yidhaha nawaaqidda islaamkana waxaa ka mid waxyaabaha qofka yani islaamka yani alle iyo isaga yani inuu wasaa'id u samaysto qofka waxay ka mid tahay waana shirkigii mushrikiin alcarab lagu gaalaysiiyey nebiga kula dagaalay dhiigoodana uu ku banaystay waxaa weeyaan inay wasaa'id samaysan jireen iyaga iyo allah subxaanahu watacaala udhaxayso shirkul wasaa ayaa la yihaha marka taa qofka inuu iska ilaaliya nacam oo qof kale ayuu baryayaa oo u qasdayaa markaas wuxuu leeyay maxaa ula qasdaysaa ilaahay baa igu jeclaanaya sidaan aniga oo ninkan baa ii roono si kale anugu alla kuma gaari kari ayb sidaabuu oranayaa uu leeyahay nuriidu minhum taqaruba ila allahi tacaala baanu ka doonaynaa wa nuriidu shafaacatahum ergadoodaan rabnaa cindahu alla agtiisa mila almalaa'ikati wa ciisa wa maryam oo kale iyo wa unaasin dad hayrihim hayrkood min asaalixiin ah dadkaa marka la caabuday saalixiinta ilaahay waa diiday nin saalixa ah ama dhagaxa la caabudo midna lama ogola ulaaika ladiinaqulalla waxau yihi ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab ila akhir dadkii wanaagsanaababa la caabudaya markaasuu reebaya alla uu leeyahay qul idcu ladiina zacamtum min duunihi falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila wabilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi waslm